amaa bacd aan ku soo jirnay kitaabkii sharxu qatri nadaa wa balli sadaa waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay nawaasikda nawaasikdu saddexay u qeybsamayeen qeybtii ugu horeyday ayaan ku dhex jirnay maa yansibu maa yarfacu lisma wayansibu lkhabara maa yarfacu lisma wayansibu alkhabara qaybtaasa laba aheeda waxay u qaybsamayday xuruuf iyo afcaal ee xuruuftii xuruufu lmushabaati billaysa ayaan ku dhex jirnay xuruuftaas afar aheed ibnu hishaam sadexuu sheegay ma naafiyaha u horeyda la naafiya ayaa ku xigta walaa laa laadii annaafiyatu ee waxanfinayday kadaa kalmadkuuri maaday la mid tahay walaa laa laadii annaafiyatu ee wax anfinayday fii shicri shicir dhexdiisa xaalo ay ahaatay bishardi tankiiri macmuuleeyaha laada labadeeda macmuul la nakirayntooda shardigeeda xalay ku dheehan tahay kadaa kalmadkuuri maadiyay la mid tahay maadiyay la mid tahay walaa laa laada annaafiyatu ee wax anfinayda fii shicri gabay dhexdiisa xaalo ay ahaatay muntabisatan xaalay tahay middii ku dheehan bishardi tankiiri macmuuleyhaa labadooda macmuul la nakirayntooda shardigeeda kadaa kalmadkuurati maadii lasoo sheegay lamid ahaatay maadii lamidta laa naafiya laa naafiya oo lilwaxda ah haddii laba shardi laga helu yidhi marka labadan shardi oo uu sheegay laa naafiyatu liljinsa ciwaan yar meesha ku dhigay may taas maan taas waa soo socota tan laa naafiyatu lilwaxda la yihahda laa naafiyatu liljinsi tanu maahan marka laa naafiya laba shardiyuu u sheegay shicir inay ku jirto shicirku waxay yidhahdeen waa sida badan fiiri xaashiyada ictamada bacduhum camalahaa muطlaqan so inin dhihi ma culimada gobol ictimaadeen inay muطlaq tahay camalfalkeedu fi shicri wa fi nasri laakiin ibnu hishaam asa wuxuu maray inay shicir kaliya ku camal falaydo laakiin waa kan kule sajaaciga ictamada bacduhum camalahaa muطlaqan qaarkood ay ictimaadeen camalfalkeeda muطlaqan inay u camalfali karto sidaas wey marka laba shardi uu sheegay shicir waa ina camalfalku uu yahay shicirna loolama jeedo daruuratu shicir ee gabayga un dhexdiisa ay ku imaataa badanaaba iyadoo camal falayda ayadoon daruuro ahayn oon shaacirka aan daruura u qaban ayuu caadis kaga camal siiyaa shardiga labaadna isimkeeda iyo khabarkeeda labaduba laba nakira waa inay yihiin labaduba laba nakira waa inay yihiin waa shardi hmm labaduba laba nakiro weyihiin laba shardiyo maadi lagu soo sheegayna waa laga rabaa isimka iyo khabarka waa in isimku horeeyo khabarkana waa inaysan ilaa ka horreyn labadaa shardi waa ay la leedahay sharxu hadda noogu keeni doona labadaa shardina waa ay la leedahay oo wuxuu uga tegey wuxuu leeyahay in looga qiyaasto maadan uga tegey maadaa uga filan oo qofka fahamsiinayda afar shardiyay marka ku camal fale wey macnu labadan uu muqadimada kuugu sheegay labadii hore maada lagu sheego looga qiyaasana oo isimkii qabarka in isimku horeeyo iyo khabarka inaan ilaah ka horeey waa afar shar wadalika mithaalkii naxwu tacaza isi sabarsii dhibka kugu dhacay iyo dadka kaa dhintay iska sabarsii iska sabarsii tacaza isi sabarsii falaa shay-un shay ma ahaanin baaqiyan mid baaqi ahaana calal ardi dhulka korkiisa ku baaqi ahaana cid baaqi noqonayda lama arkay haddii lagaa dhintay sabar walaa wasarun mid la magan gala oo melja ah waaqiyan mid ilaalina ma ahaanin mimaa kii xaggiisa wax ka ilaalina qada allahu ilaahay oo xugmiyey tacaza isi sabarsii falaa shay-un shay ma ahaanin wa baaqiyan mid ku baaqi ahaana cala ardi dhulka korkiisa ku baaqi ahaana gadaal u tacaluji walaa wasarun mid la magan galo melja ah mid la magan galo waaqiyan mid ilaalina ma ahan mimaa kii xaggiisa kaa ilaalimaa qada allahu ilahay u xukmiyey wax ilaahay kugu soo xukmiyeyna melja iyo meelaad magan gashaa kaa ilaalima ee waa kugu dhaca wixii alla kugu qadaray marka xamsheedku waa ku cadiyay laa shay-un waa isimkeedii shay-un baaqiyan waa khabarkii wazarun waa isimkeedii waaqiyan waa khabarkeedii waa shicirna waa tahay isimkii khabarka labadiina waa nakiro ashaq alxarfu xarafkii xarafkii athani oo labeeyey xarafkoo mimaakii kamid ahaaday yacmalu camal falaa camala layse layse camalkeeda laa weeye alxarfu xarafkii xarafkii athani oo labeeyey xarafkoo mimaakii kamid ahaaday yacmalu camal falaa camala laysa laa weeye wadalika mithaalkii ka qowlihi waa shacirka qowlkiisii oo kale oo uu ku qowlay tacaza isi samarsii falaa shay-un shay ma ahaanin baaqiyan mid ku baaqi ahaana oo ku haraa cala al ardi dhulka korkiisa ku baaqi ahaana walaa wasarun malja mid la magan galo melja mid la magan galo waaqiyan mid ilaalinaa ma ahaanin mimaa kii xaggiisana ka ilaalinaa qadallahu ilaahay uu xugmiyey laada la camalsiinteeday u sugnaadeen arbacatu shuruudin shardiyaalo afara waliicmaalihaa laada la camalsiinteeday u sugnaadeen arbacatu shuruudin shardiyaalo afara an yataqadama smuhaa taqadamu smihaa isimkeeda horumaridiisa u sugnaaday calaa khabariha uu ka hormaro isimka iyo khabarka waa in isimku soo horeeyo an yataqadama smuhaa taqadamu smihaa isimkeeda hormaridiisa sugnaaday calaa khabariha waa ka hormaro waa shardiga koobaad athani wa anlaa yaktarina khabaruhaa wa cadamu khabarihaa khabarkeeda la xiriirsashadiisana waa in la waayo biilaa uu la xiriirsado waa inaan khabarkuna ilaa la xiriirsan waa inaan khabarkuna ilaa la xiriirsan waa labadaa shardi oo horay loogu soo sheegay maada tiya looga qiyaasto athaaliu waxay wa an yakuuna smuhaa wa khabaruhaa isimkeedii qabarkeeduna waa inay ahaadaan nakiratayni laba nakira laba nakira waa inay ahaadaan raabic wa an yakuuna dalika camalfalkaas waa inuu ahaado wa an yakuuna dalika ay licmaalu licmaal ku ishaa wa an yakuuna dalika alicmaalu camal siintaasuna waa inuu ahaado fi shicri gabay dhexdiis laa fi nasri hadal caadiya dhexdiis waa inuusan ahaanin falaa yajuusu ma icmaaluhaa laada la camalsiinteeda fii naxwi laa afdalu mid fadli badan ma ahaanin minka adiga kaa fadli badan axadun qofna taas maselkeedoo kale in lagu camal siiyaa ma banaana ma banaana sababtoo ah khabarkiyaa soo hor maray isimkiyaa daba maray mutadiya khabar caadiya ka dhig marka afdalu mid fadli badan ma ahaanin aad leedahay waa khabarkii axadoon waa mutado muahar hadeer afdalu minka iyo axadu laba nakiro weeye afdalu iyo axadu waa laba nakiro marka mutadiya khabar weeye ma banaana in la camal siiyo la yidhahdo laa afdalu minka axadan shardigii ah waxaa la waayey an yataqadama smuha isimku inuu hormaro taasaa la waayey marka mubtadii qabar caadiad ka dhigay mubtadihii qabarka markaad ka dhigaydana axadunta dambaad leeda waa mubtadihii adunta dambayda aduntada ka dhige afdaludaanna waxaad ka dhige abar abaraad ka dhige hadda afdalu waa nakiro waana haysataa musawir laba musawiqay haysataa horta cumuum weeye waa nakira fi siyaaqi nafyi waana camal fasho minkadaas ka dambayda iyada ku camal faleen laba musawiqay haysataa laba musawiq ay haysataa axaduntuna laba musawiqay haysataa waa nakira fi siyaaqi nafyi tacum taakhiirka qadarkeedii ka hormarayna oo la gadaal mariyeyna waa musawiq kale marka laba musawiqaya haddana sidaasoy tahay mubtadaha waxaa laga dhigaa axadu maadaama labadaba laba nakiro waa yihiin laba mu nakiro musawiq mid walba haysatana waa yihiin laakiin waxaa laga dhigaa mubtadaha axadun afdaluna khabaraa laga dhigaa maxay tahay sababtaas keenayda yaa sheegay haye ha cidda maxkum calayga wax lagu dul xukminaya axadka ah khabarku mideeda kale alkhabaru kalwasfi khabar sidiisa weligiis waa wasfiga mogta haddaan ku idhahdaa camrun qaa'imu sow qiyaamku sifa maahan caaqilun haddaan ku idha sow sifa maahan daahibun haddaan ku idha sow sifa maahan alkhabaru kalwasfi sidiisaba khabar waa wasfi kale marka afdalaa sifa noqon kartaa fadliga a ah, sifo noqon kara ee axadnimadu sifa ma noqon karto axadnima ah, waa macno daqiiqo naxwi ah Hmm. waxa wey sideedaba khabar haddaad aragto khabar waa sifo khabar waa sifo mubtadana waa maxkuumu caleyh waa midka wax lagu dul xukmiyo marka axadka hadda wax loo xukminaa oo dulshiisa la xukmina waa axad waxa la xukmina a ah, waxa wax lagu dul xukmina waa axad sifana waxa ah afdal oo fadligaasa ah sifa isagaa khabar ah marka marka iyadu sideedaba musawiqa kaliya laga fiirima marka xagga macnaha laga fiirina marka laa afdalu mid fadli badan ma ahan minka adiga kaa fadli badan xadun qofna walaa fii naxwi walaa yajuusu ma banaana icmaaluhaa laadi la camalsiinteeda fii naxwi laa axadun qof ma ahaanin ilaa afdalu minka adiga waa kaa fadli badan yahe naxweeda ma banaana in la camal siiya oo shardigii ku xigaa la waayo wa anlaa yaqtarina khabaruhaa biilaa shardigaasaa la waayo khabarkiiyaa ilaa ka hormarta marka markaan kale lama camal sii karo walaa fi naxwi walaa yajuusu ixmaaluhaa laadii la camalsiinteedu ma banaana walaa fi naxwi walaa yajuusu icmaaluhaa laadii la camalsiinteedu ma banaana fii naxwi laa axadun qof ma ahaanin ilaa afdalu minka adiga waa un kaa fadli badan yahay qof jiraaba adduunka ma jiro illaa waa kaa fadli badan yahay dadoo dhan adaa u liita wa xagga fadliga marka tanoo kale lama camal sii karo walaa fii naxwi walaa yajuusu ma banaana icmaaluhaa laadii la camalsiinteeda fii naxwi laa zaydun zayd qaa'imun mid taagan ma ahaanin walaa camrun camarna qaa'imun mid taagan ma ahaanin naxwigeeda in lagu camal siiya ma banaano walaa fii naxwi walaa yajuusu icmaaluhaa laadii la camalsiinteedu ma banaano fii naxwi laa zaydun qaa'imu walaa camrun wuxuu banaanaa wey shardigii saddexaada lala-yi waa an yakuuna smaa wa khabara nakirateeri soo maaha hadda isimkiiya wuxuu noqday macrifu laa zaydun fiiri mubtada cadiga ka dhig qaymuna khabar ka dhig walaa camrunna ka dhig oo ku cadaf camrun ku cadaf waxa weeyaan zaydun walihaada shardi shardigaas saddexaad oo ah an yakuuna smuha wa khabaruha nakiratayn halkaasaad ku ishaaree walihaada walihaada shardi shardigaas oo ah an yakuuna smuha wa khabaruha nakiratayn shardigaas dartiis qullida waxaa lagu qalad xugmiyay almutanaabiu kii iska nabi yeelay kii isagoo nabiga ahayn nabinimada sheegtay waxaa la yidhi carabigan waa ku lunsanta carabigan waa ku qaldan fii qowlihi aa lagula qalad xukmiyey idaa lam yurzaq haddaan la risaaqin aljuudu waxbixinta khalaasan fakasho min aladaa dhib laga fakado falalxamdu mahadii maqsuuban ku la kasbada ma ahaanin walaalmaalu maalkiina baaqiyan mid kuu harayoo baaqiya ma ahaanin idaa lam yurzaq idaa shardiyaa iyo isim iskuma xibsadaan ah. ee yura lam yurzaqdaas yurzaqdaas oo dambe ficil ay tusaydo ah inta ka xadfan idaa lam yurzaqi ljuudu wax bixinta haddaan lagu b lagu risaaqin lam yurzaq haddaan lagu risaaqin khalaasan fakin min al adaa dhib laga fakiyo qofka markaad wax siido haddaadan dhibka ka dayn ee aada u abaal sheegato falalxamdu mahad iyo ammaan maqsuudan kula kasbada ma ahanin oo qofkii kaaga mahad celinna ilaa waaba ku dhibtaye maalu maalkiina baaqiyan mid baaqiya ku yaalla ma ahanin waana iska bixida marka fiiri alxamdu uu ka dhigay isimkii almaalu uu isimka ka dhigay waxaa la carabigan waa ku gebsanta ona xagga masalada ku atarsaneed waa ku gebsaneed beytkan marka maaha baytku nabiga iskaga dhigay beytka xaashiyada sijaaci waa kan inin dhiga ah, beytku nabiga ku sheegtay kan ma maahan eh, sidiisu u gebyi jiray almutanabi wuxuu ku yidhi huwa abu ayib axmed ibn xusein weyuu ku yidhi abu ayib axmed ibnu xusein wey ninka nabinimada sheegtay ashaacira gabyayga ah almujidu gabayga aad u wanaaji jiray welidaa sidaas daraadeed ah, wulidda waa la dhalay dhe bilkuufati kuufa lagu dhalay sanata alaain wa alaaimia saddex boqol iyo saddex hijriyadu markay aheed wa inamaa wax kale maahan qiila lahu waxaa lagu yidhi almutanabi ha kii nabinimada sheegtay liannahu asagu iddaca nubuwata nabinimuu sheegtay wa tabicahu khalqun kaiir dad badana ku raacay oo muslimiintii ka mid ha ma waxnu maraya hadda haddii halkaan xamar ka soo baxon oo idha nabiyan ah dadkaan waxaan waa dada ka dabayaaca oo la yaaba hata banu aadan qof qaaq yiri dad weynma qof qaaf qaaq yiri dad ma waayo saas darteeda waxa weeyaan laa tacjab man halaka kayfa halaka walaakin icjab man salima kayfa salima waxaa la yaab oo lala yaaba qof halagsan si u halaagsama lama yaabo oo waxaa lala yaaba qofka nabad gala suu nabad gala taasaa wax la yaab le ah mhm. marka dad fara badana ka daba yaaceen oo yidhahdeen nabiga soo baxay uma inahu asharahu waxaa soo qafaalay lulu-atu amiiru ximsa ximsa magaalada la yidhaahdo amiirkeedii aa soo qabtay wasajanahu waa xiray zamanan tawiilan waqti dheer oo xabsiga dhigay fataaba waa toobad keena wakadaba waa beeniyey nafsahu nafsadiisa fii madacahu wixii uu sheegtay waraanuu nabi maahi u yidhi waa been nabi maxamed nabi kaba dambeeyo waqiila waxaa la yidhi caleyh culamada gabalaad waxay yidhahdeen mutanadi'an nabiyaan ahay ma dhihin ee xoogaa warkiisaa laga fahmay si isku amaanayo a waxaa laga fahmay waryaa nabiyuba isku ekaysiin rabaa hali kaasaa la xiray ee nabiyaan ahay toos ulama dhihin ay yidhahdeen waa kana waqiila waxaa la yidhi uطliqa calayhi waa lagu iطlaaqay daalika magacaas liannahu qaala wuxuu yidhi ana fi ummatin tabaarakaha allahu qariibun ka saalixin fii hamuda wuxuu yidhi ana aniga fi ummatin aan kudhex siganahayu ummadaasoo tadaaraka hallahu ilaahay ka soo gaariy iyadoo halaagsami rabta oo baadiyoobi rabta alla i keenay ilaahay baa ka soo gaariy oo aniga idhex keenay ha ariibun qof hariib ahaan ahayuu ka saalixi nabi saalix aalan lamid ahay fii samud asaalu ku sugay nabi saalix markuu reer ku sugnaa dadkao dhan waa khilaafsaneen soomahan in yar maahane ha asna dii wanaagku ugu yeerayay aniguna kii oo kalan ahay ha ummad iyadoo halaagsami rabta ilaahay keenay markaas hale warwarku war nabinimo sheega rabaaba mala waa lasoo qabtay waa la xiray waa ka laabtay marka hmm, waa ka laabtay ilaa qofka maogtahay kow in hore looga siiyo haddii hore laga dili laha kama laabtay naartuu geli duu gaalimo ku dhintay laakin hmm. cumar ibnu lkhadaab waxa weeyaan ciidan u diray ay soo qabteen shan mase lix nin oo hmm. ridowday oo isku jufana weliba aheed ahayd oo inta ridoobeenay gaalada la soo sabteen markaasay saxaabadii seefta la dhexeen kaasay soo qabtay inta beledkii la furtay oo gaale la jifshay ashantoodii la qabtay kaasaa shantii madaxa laga jara kaasaa cumar loo diray ilaa telefoon lama arkay ninaa la diraa markii meel la furto cumar warbixinta u geeyey bil iyo laba bilood sii soca ninkiiyaa u tegay warkuna cumar egtiisu ku dhacay shantii ninoo gaalowday waa la qabtay waana la dilay markuu u tegayu waa guulaysanay maalin hibla dagaalkaasaa lagalay intaasaa shayday intaasaa badbaaday intaasaa la qabtay intaasaa la furtay maalin hibla intaasay ah maantii dambe magaaladan u dhacnay derbiyadan uga daadanay magaaladii gacanta muslimiinta la soo gelshay qayrkaasa la qabtay markaasuu yihi maa facala rijaalu bani fulan nimankii reer hebel iiga war waa nimankii gaaloobay oo shanta markaasuu wuxuu damay inuu ka leexdo markaasuu yihi marka meesha qayr weyn baa ka dhacay guula ka dhacday gal waa jabay <laughs> markaasuu yihi maa facala rijaalu bani fulan nimankii reer hebel war igasi markaasuu ka leexday da meeshaas wax weynaa la sameeyey maalmihii hore waa la safray dagaal inuu ka leexiyo markaasuu maa facala rijaalu bani fulan nimankii reer hebel war iga sii inta kale gartay markuu gartay inuu ka leexayn uu yidhi irtaduu wa qaataluu ha nimanku waa ridoobeen waana dagaalameen ilaahay baana gacantana makari waana dili ha markaasuu yihi ilahay markaati ka ah inan beri ka ah ilaahayo ma amrin anugu ma dhihin hala dilo haddaan maqlayna waa ka murgo kama kuma farxin oo raalli kama la iyo maqaate ka ah waxaad samayde waa hidoobay nimanku ma ma dhahayaan war murtad maaha xataa dhihi mayn ha inay murtad yihiin ayagaa ogolaa ee cumar waxaad samaynahe ha markaasuu yihi waxaan inta xiraan waxaan dhihi lahaa albaabkaad ka baxdeen kusoo laabta aan dhihi lahay albaabkii aad ka baxdeen markaad tegaydeen albaabkii kusoo laabta macnaha la ilaha illa dahaw ilaahiyow beriyan ka ah ilaahiyow beriyan ka ah ilaahay ow marka hore ma amrin markii daman maqlayna raalli kama noqo murtadiintaas la ilaahay ilahay ow ka ah waa cumar ibn khadaab meesha culamaa lmuslimiin oo dhan yidhahdeen waa waajib murtadka marka la qabto in la toobad keen ma banaana in la hore laga dila waa in la yidhahda sida cumar yidhi albaabkaad ka baxda warya kasoo kusoo laabo haduu yidhah mar hore albaabkaas waa horaan nacay anuu gaalkaygaasaan ahaana khalaas markaasu xukunka qaadana hmm sow uma jeedo marka mutanabigina saasaa la kii nabinimo sheegta xabsi dheeroo la iska dhig waaa la yidhi nabi waana gaal de qof nabinimo sheegtay gaalnimo weliba weliba dajaal waay markaasoo kale nabigaa yidhi waa dajaaliin soddon dajaal iga dambaydu yidhi oo soddon kuba nabinimo sheeganaya ha gaal caadiya maahan xataa qofka nabinimo sheegtaa mogta ha waa dajaal waa la qabaa xabsigaa la dhiga waliyaa toorabkeen alale albaabkaad ka baxday kusoo laabo su yidhi albaabkaasaan uma ogolin ha baabkaas baryan ka baxay islaamnimana lagu daymaa warkiis waa cadi marka waa noocaas waa la xiray sa in la badbaadiyaa la rabay fii qowlihi ee lagula gadfogmiyey uu yidhi idaa lam yurzaq iljuudu wax bixinta haddaan lagu deeqin lam yursaq haddaan lagu deeqin khalaasan fakin min aladaa dhib laga fakiyo wax bixinta haddaan dhibka laga ilaalin oo qofkii aada wax siiday eedayn iyo waxa weeyaan abaar sheegasho iyo haddaan laga ilaalin falalxamdu ammaantii maksuurun kula kasbada ma ahanin qofkii ku ammaani ma ilawaaba dhigtay ku ammaani ma oo horta ammaan kama helin walaalmaalu baaqiyan maalkiina kuma yaalo oo waa sida waa u qaata caqtufuu ku qaata everwa marka alxamdu oo macrifahu algelsh oo u gelshay laa alxamdu macrifahu la gelsh markaasuu ku camal siiyey almaalu oo macrifaahu laagalshuu ku camal siiyey waa khada waa gabsanta gabaygiisana maba la xujaystaba maba la xujaysta gabaygiisa ilaa waxa weya waa hadda qarnigii saddexaad ba qarnigii saddexaad kadib uba dhashay qarnigi saddex boqol iyo saddexdii u dhashay gabayada la xujaystaa waa jaahiliyadii waa islaamka ka hor kuwaasaa la xujaystaa waqad saraxtu anigu waa caddeeyey uu yihi ibnu hishaam bishardayni labadii shardi labadii shardiyo alakhirayni oo dambeeyey alla yakuna smaa khabaruhaa nakiratayn waan yakuna dalika fi shicri labadaa shardiyo an cadeeyo an yakuna smaha wakhabaruhaa nakiratayn wa an yakuna dalika fi shicri labadaa shardiyo an cadeeyo oon muqadimada ku cadeey oo muqadimada waxaan ku yidhi fi shicri bishardi tankiiri macmuuleyha labada shardiyu sheega waa labadaas an yakuna smaa wakhabaruhaa nakiratayni wa an yakuna afar shardigu la sharxa kusoo sheege labada dambaydaan caddeeyoon ku caddeeyo uri filmuqadimati meesha uu ku caddeeyo sheega waa matniga waqad saraxtu waan caddeeyey bishardayni labada shardi labada shardioo alakhirayni dambeeya filmuqadimati matnigan ku caddeeyu ku yidhi ha matnigan ku caddeeyey alakhirayni alakhirayni labada dambayda aan caddeeyey filmuqadimati matnigan ku caddeeyu ku yidhi matniga labada kale kuma sheegin oo matniga waxaan ku idhi fi shicri bishardi tankiiri macmuuleyha aan muqadimada ku idhiyu ku muxuu labada kale u sheegi waayey ah, an yataqadama smuhaa ah, walaa yaktarin khabaruhaa biila labadaas muxuu u sheegi waayey wawakaltu waxaan tala saartay macrifata alawaleyni labada horeyda la garashadooda ila alqiyaasi qiyaas calaa maa looga qiyaas markaasii maada laga fahma ila maadaad kusoo sheegtay maada iyo laada camalfalka waxaa ku xoog badan maada ah, maadiyo xoog badneed hadii loo shardiyey laado tabar in loo shardiya waa min baabi owla ah, xagga camalfalka waxaa kuga badan maada marka maadina waa loo shardiyay ayadoo xoog badan haddana ma camalfali karta haddaan labada shardi la helin hadda laadiyo ka tabar in loo shardina waa min baabi owla wa wakalto waan tala saartay macrifat alawaleyni labada shardiyo horeeya labada horeeya waa labade an yataqadama smuhaa wa an laa yaktarina khabaruhaa biila waa labadaas isla afar shardi saasay u qornaayeen labada horeyda la garashadooda waxaan u tala saartood u wakiishay ilalqiyaasi in looga qiyaasto calaa ma maxaa yeelay lianna ma ma aqwa waa mid ka xoog badan min laa laada way ka xoog badantah xagga camalfalka walihaada waliquwatiha xooggeeda darteed tacmalu waxay ku camal fashaa fi nasri hadalka caadiga had ayadaa waxa weya shicir iyo nasr waa iskugu mid ah, inay xoog badan tahay taasaa ku tusee ah, lianna maa aqwa waa mid ka xoog badan min laa walihaada xooggaas dartiis tacmalu walihaada ay waliquwatihaa xooggeeda darteed tacmalu waa camal fashaa fi nasri shicri labadaba ku camal fashaa waqad ishturidat waana loo shardiyey fii ma waqad ishturidat waana loo shardiyey fii ma anlaa yataqadama khabaruhaa kabarku inuusan hormarin calaa ismiha uusan ka hormarin walaa yaqtarina biilaana uusan la xiriirsan labada shardina waa loo shardiyey iyadiio xoog badan aa loo shardiyey ayaa loo shardiyey mar hadda iyadiyo maadiyo xoog badan loo shardiyey in leeda loo shardina waa la iska fahma waqad ishturidat waa la shardiyey fii ma anlaa yataqadama khabaruhaa khabarkeedu inuusan hormarin walaa oo calasmiya uusan ka hormarin walaa yaqtarina biilaa ilaana uusan la xiriirsan faama shtiraadu an faama shtiraadu anlaa yaqtarina alismu biin faama shtiraadu shardin yaqtarin al ismu ismku inuusan la xiriirsan la shardiyo bi-in ilaa maada markaan soo maraynay waxaa shuruudda kamid mid aheed in inaysan maada ka dambayn in azaaida inaysan ka dambayn aa ka mid aheed tanna loo shardina maya loo shardima maxaa yal tan kamaba dabamartaba maada marna waa ka dabamarta camalkay u diidaa marna kama dabamarto laakin leedan maba ka dabamartaba marka la shardin looma baahno shay inuu dhaca laga cabsanaya laga ictiraasa shay inuu dhaca ay dhici karto aa la yidhaha shaygaasa layska ilaaliy maba dhacayda tan la in maba jirtaba fa ama ishtiraadu anlaa yaktarina alismu isimku inuusan la xiriirsan la shardintiisa bin falaa xaajata wax baahiye lahu shardigaas uma sugnaanin hunaa halkan uguma sugnaanin waxaa shardigaas loogu baahnaa waaye lianna sma laa laa isimkeedu laa yaqtarinu bin in lamaba xiriirsadoba maba la xiriirsadoba oo ma noqoto laa-in maba noqoto laa-in ma noqoto oo laada inuu kama dabamarto ilaa inuu hadday ka dabamarto isimku inuu la xiriirsanayo inuu la xiriirsanayo lana sma laa laa isimkeedu laa yaqtarinu bin lama baxariibsadaba walaata laatana kadaa kalmadkuuri kuwii lasoo sheegay lamid tahay aha walaata laatana kadaa kalmadkuuri lamid tahay laakin fi lxiini laakin camaluhaa mubtadia maxduufa laakin camaluhaa camalkeedu kaa-inun fi lxiini xiin dhexdiisu ahaaday walaa yujmacu lama jamciyo bayna jus-eyhaa labadeeda jus oo khabarka iyo isimkaana isku mar lama sheego waalgaalibu sida badan xadfulmarfuuci marfuuca la xadfidiisa weeye wadalika mihaalkii wadalika almadkuuru min xadfi lmarfuuci wa ibqaa'i almansuubi naxwu qowlihi tacaala ahaa walaa taxiina manaasi walxaala talxiinu waqtigii uusan ahaanin xiina manaasin carabid waqtigeed waa laata laata kadaa kalmadkuri lamidta kuwii lasoo sheegay lamidta iyaduna camal fashaan sida laysay u camal fashaan waa laata laata kadaa kelmad kuuriyay lamid ta qadarkii soo qadaro walaakin laakinana camaluha mubtadii soo qadaro tan hadal kitaabka la gaagaabina ilaa matni yara matniga yarka aad u gaagaabi lakin sharxu faahfaahiya matniga mar mubtadaa laata mar khabarka laxadkiisa hadalka usoo yaraado ah, marka fiiri waa laata laakin filxin ah, laatana waa mubtade qabarkiiya maxduufa filxina waa qabar mubtadiya maxduuf hadalkaa lasoo gaabina matniga saasaa loo gaabi waa laata laata kadaa kalmadkuuri kuwii lasoo sheegay madkuurkii lamidta tacmalu camala laysa ay kala mid ta ah, camala laysa camal fale laakin camaluhaa camal falkeedu kaa-inun filxiiniyo laakin ahada ogo ayadu wax kale kuma camal falsho xataa lagu dhihi maa nakiro oo dhan xataa nakiro o dhan iska daayo ismu zamaan lagu dhihi ma qaar ay yihahdeen ismu zaman saddex qowlaa ku jirta lafdulxiin kaliya ku camal fashaa qaarna waxay yidhahdeen maya lafdhul lafdulxiin kaliya maahane waxay ku camal fashaa zamaan oo dhan qaarna ma waxay yidhahdeen maya lafdulxiin kasray ugu camal fashaa assaaca iyo awaanuna qilay ugu camal fashaa saddexaas qowlaa ku jirta darfu zamaan oo dhanay ku camal fashaa maye waxay ku camal fashaa xiin oo kasra ah iyo assaaca oo qila ah mar dhifa ku camal fasho iyo awaanu oy mar dhifa ku camal fasho qawlka saddexaad muxuu leeyahay lafdulxiin kaliyaba wey laa kasra walaa qila meel kale ma jirto saddexdaas qowl a kugu jirto waay hmm. lafdulxiin ay ku camal fashaa maya darfu zamaan o dhan ay ku camal fashaa maya ee lafdu xiinna waa ku camal fashaa oo kasra ay ugu camal fashaa asaaca iyo awaanuna qilay ugu camal fashaa saddex qowl maahano walaata laata kada kelimad kuuriyu lamid yah kii lasoo sheegay oo tacmalu camala laysa walaakin camaluhaa laakin camaluha ahaa wow ma leh laakin camaluhaa wey laakin camaluhaa laatada camalkeedu kaa'inun fi lxiini xiin ayuu ahaaday lafdulxiin ayada waxa weya lafdulxiinay ku camal fashaa waana shardi inuu nakirayi waa shardi inuu nakirayi lafdulxiinka ay ku camal faleen waa shardi inuu nakirayi isagoo nakirahay ku camal fasha walaa yujmacu shardi kale walaa yujmacu lama jamciyo bayna juz-ayaha labadeeda juz labada juz waxaa looga jeedaa marfuuca iyo mansuubka ah, marfuuca oo isimkeeda iyo mansuubka oo qabarkeeda ah loola jeedaa ila sidii laysay camal falee labadooda mid waa in la xadfaa wlqaalibu sida badan xadfulmarfuuci waa in la xadfaa isimkeeda marfuucu waa isimkii oo mansuubka la sheego wadalika almadkuuru kaas lasoo sheegay ee qaalibkaa oo min xadfi lmarfuuci wa ibqaa'i lmansuubi naxwi qowlihi waa ilahay qowlkiisa oo kale ilaah uu yidhi walaa taxiina manaasin walxaa laa talxiinu waqtigii xiina manaasin cararid waqtigeed uusan ahayn iyadoo waqtigu waqti la carari karo ahay uusan ahayn ay isku dhow dhawaaqeen oo cararid isku dayi tegeen mhm. saas sharax athalithu carafka saddexeeya haalidkoo mimaa kii ka mida yacmalu camal falaa camala layse layse camalkeeda laata weeye athalithu carafka saddexeeya aalidkoo mimaa kii ka mida yacmalu camal falaa camala laysa layse camalkeeda laata weeye wahiya laatadu laa weeye laatada aada maqlayda wax kale maahana waa laa laadii annaafiyatu ee anfinayday ziidad qad ziidad xaal laadii lagu siyaadiyey calayhaa laada korkeeda ataa-u ta lagu siyaadiyey taa lagu siyaadiyey ilaa ta'dan saddex xarafay gashaa xarfun min xuruufi nafyi la xarfun min xuruufi alcadfi humata xarfun min xuruufi ljari rubata ahaa saddexdaas horaad uhaydeen soo ma halkaan maxamed muxidiin cabdixamiid layn kugu dhigaa ka xaashiyada ka raadsi athaliu xarafka sadexeeye haalidko mimaakii kamida yacmalu camal falaa camala laysa laata weeye wahiya laatadii laatada aad maqlaydaa laa weeye waa laadii nafiyadahayd hamoodin mid kale laadii weeye laadii annafiyatu ay waxadfinayday ziidad ka ziidad xaal lagu siyaadiyey caleyha laada korkeeda abtaa u taada maxaa loogu siyaadiyey litaniisi lafdi lafdiga la dhadigayna maahan macno la dhadigay mara iyadu ficilka marka la gelinayo marfuuca nusbatka ficilku inuu yahay lagu tusaayay muanaf marka taa u la geliyo ficil muxuu faa'iiday jirtay litaniisi lmusnad ilayhi ficilka musnadu ilayhigiis inuu muanaf yahay ku maanta maya lafdigan unbaa la iska dhadigayna macno kale maanta oo amase lilmubaalaqati fi nafyi ama nafyiga ay faa-iideynaydo leeda lagu xeel dheeraana nafyiga ay leedu faa-iideynaydo aa lagu sii xeel dheeraana oo nafyiga lasii adkayna labadaasaa mid loogu siyaadiy labada ayaa mid loogu siyaadiy wa shardu icmaalihaa laatalla camalsiinteeda shardigeeda an yakuuna smuhaa isimkeedu waa inuu ahaado iyo wa khabaruhaa lafda alxiini lafdigaas xiin waa inuu ahaado wax kale la yeeli wa shartu ixmaalihaa laata la camalsiinteeda shardigeeda an yakuuna smuha wa qabaruhaa isimkeedii qabarkeedu waa inuu ahaado an yakuuna smuhaa kownu ismiha wa qabarihaa aha wa shardu icmaalihaa laata la camalsiinteeda shardigeeda an yakuuna smuhaa wa khabaruhaa kowni ismihaa wa khabarihaa isimkeeda iyo qabarkooda isimkeeda iyo qabarkeeda ahaanshadooda weeye lafdalxiini ay ahaadaan waa inay lafdulxiin ahaadaan waa shardiga koobaad athani shardiga labeeya wa wathani shardiga labeeya an yuxdafa in la xadfo weeye wathani shardiga labeeya an yuxdafa axaduljus-ayni xadfu axaduljus-ayni labada jus midkood in la xadfo weeye labada jus waa isimkii qabarka ah, juska koobaad oo marfuuca oo isimkaa iyo juska labaad mansuubka oo qabarkaa wathani shardiga labeeya an yuxdafa axaduljus-ayni xadfu axaduljus-ayni labada jus midkood in la xadfo weeye waalgaalibu midka la rabaa la xadfi karaa isimkii qabarka waalgaalibu sida badan an yakuuna almaxduufu kownulmaxduufi kan la xadfayo ahaanshadiisa way ismaha u ahaado waxaa qaaliba isimka in la xadfo oo khabarka la sheego wadalika mithaalkiina ka qowli wadalika madkuur min xadfi ismi wa ibqaa'i alkhabar kaasaba soo sheego ayagoo inta la xadfay isimkii khabarkii la sheegay ka qowli waa ilahay qowlkiisaoo kale tacala ilaa waa sareeya ilaa wuxuu yihi subxaana fanaadow way isku dhowdhawaaqeen gaaladii walxaal ay isku dhawaaqeen laa talxiinu isimkiiya maxduufkeeda soo qadaro laa talxiinu waktigii uusan ahayn xiina manaasin cararid waktigeed xiina ah, manaasin cararid waktigeed wataqdiiru wuxuu yahay wallaahu aclam alla ogaal badane fanaadaa bacduhum gobolkooda u dhawaaqay bacdan gobolka kale alaysa alxiinu anhushamiye layse alxiinu waqtigu asagoon ahayn xiina firaarin cararid waqtigeed ey harabin cararid waqtigeed waqad yuxdafu in la marka fiiri haddeen alaysa alxiinu muxuu soo qadaray ibnu hishaam alxiinu uu soo qadaray alxiinu ara yidha ya qali <laughs> Ah, dabcadaada iyo qalin la qalilaaana isla wada hmm. alaysa alxiinu ah, sadar sadar iyo labalaba uga taga ah. <laughs> daarulfikri iyo xiyaa turaaf haddaad maqasho sadar sadar iyo laba ma baray bogbog ka taga <laughs> waa inaad qalinkaaga wadataa qalinkaaga waa inaad haysataa alaysa alxiinu alxiinu alxiinu uu soo qadaray ibnu hishaam sooma jeedin alxiinu uu yidhi marka fiiri qaara waxay moodeen caamaan waxayna ka maqan allaysa alxiinu xiina firaarin ay harabin waqad yuxdafu khabaruhaa wayabqa smuhaa ka qiraa'ati bacdihim walaa taxiinu manaasin birafci intaas waxayna kaga yaaleen walaa taxiina oo ayadoona si qalada ah u qoran ayna kaga qoran kawar waana sadar iyo bar iyo ka badan birafci ahay walaa taxiina soo inama qorno de qalad aha walaa taxiina walaa taxiinu ala rabaa <laughs> alad waaya marka fiiri meeshaas alaysa alxiinu isimkiyaa maxduufa alaysa alxiinu waxaan nidhi isimkii qabarka labada waa inayna kala noqdaan markii lasoo qadaraan waxaa laleeyahay walaa talxiinu alxiinu alaleeyahy isku waafaqe isimku inuu na kala noqdaan alxiinu ana lasoo qadaray anugu saasaan qadara ibnu shaam saas soo qadara sidaasaana sida saxda wax kale in lasoo qadara sax marka lasoo qadara asagoo macrifaa la keena maxaa yeelay waxay tahay qaacidadu wa shardu fi daahiri la fi lmuqadari shardigan oo ah waa inuu nakiro yahay wuxuu u yaalaa lafdiga daahirka meesha madkuurka ah. ashardu fi lmadkuuri la fi lmaxduud lafdiga meesha wixii lagu qoro a ah, shardiga u yaalaa ashardu lilmadkuuri laa lilmaxduufi ah. hmm. ashardu lilmadkuuri shardigan oo ah an yakuuna sma khabara nakiratayni ashardu lilmadkuuri ad leeda shardigu lafdigii meesha lagu qoru u yaalaa laa lilmaxduufi kan la xadfay uma yaallo ah, uma yaallo ibn ina maaligaaba soo qadari jira isagoo macrifa ina maari aba soo qadari jira marka saasaa loo kala celinaya oo warku maaha war istanaaqudaya ashardu lilmadkuuri laa lilmuqadari yaa laleeya waay ey allaysa alxiinu waqtiga isagoon ahaan xiina firaarin cararid waqtigeed ey halabin cararid waqtigeed waqad yuxdafu in la xadfaa la arkaa khabaruhaa laatada khabarkeeda oo wayabqaa u baaqi noqdo ismuha isimkeeda waxay dhici kartaa in khabarkii la xadfo oo isimkii la baaqi yeelo wadalika mithaalkiina ka qiraa'ati bacdihim wayuu yidhi ibnu ka qiraa'ati bacdihim waa gobol ka mida qirada ay akriyeen walaa taxiinu manaasir ay akriyeen walaa taxiinu manaasir birafciinu ku akriyey walaa taxiinu manaasirna la raba ah, walaa taxiinu keliya maahane mudaafi mudaafiley lama kala gooye walaa taxiinu manaasir ah, saasay akriyeen saasuu nabi hishaam u qoray birafci ay akriyeen markaasoo kale qabarkii maxduuf qabarkii aa maxduufa athani nuuca labeeya nawaasikdiiaan ku jirnay nuucii koobaada kow saas noogu yidhi maa yarfacu lsma wayansibu lkhabara a dhammaaday maa yansibu lisma wayarfacu lkhabara oo cagsigaa bilaabana waa ina iyo khawaadeedii athani nuuca labeeya ilaa saddex nuuc soo maahay nawaasikdu athani nuuca labeeya ina ina weeye wa ana ana weeye litawkiidi adkayn xaalo ay u sugnaadeen walaakina laakina weeye lilistidraaki haleelid xaalay u sugnaatay wa kaana kaana weeye litashbiihi isku ekaysiin xaalay usugnaatay awi dhanni ama mala xaalay usugnaatay walayta layta weeye litamani jeclaysi xaalay usugnaatay walacalla lacalla weeye litaraji rajayn xaal usugnaaday aw ilishfaaqi ubiqid xaal usugnaaday aw itacliili cilayn xaal usugnaaday fayansibna adawaadii waa kor dhigaan almubtadaa mubtadaha isman ism xaalu yahay ismkoo lahuna adawaada usugnaaday wayarfacna way godaan alkhabara khabarka khabaran khabar xaalu yahay khabarkoo lahuna adawaada usugnaaday athani nuuca labeeyaa inna wa an anna weeye litawkiida xaalay usugnaadeen labadoodaas waa isku macna macnaha ay faa'iideeyaan labadooduba waa tawkiid tawkiidka waxaa loola jeedaa taqwiyat lmacnaa fi dihni saamic sajaaciga fiiri maxaa loola jeedaa tawkiidka taqwiyat lmacnaa fi dihni saamic qofka warkaaga dhegaysanaa inaad hadalka aada u sheegayda maskaxdiisa ku xoojido maskaxdiisa aad ku oojine maskaxdiisa aad ku xoojine in waxaa leedahay alustaadu qaadimun aad tiri markaas wuxuu u qaatay inaan arrintu dhab ahayn markaasaad leedahay ina alustaada qaadimun duu sii shakiyo waxaa leedahay ina alustaada laqaadimu laamtaad ugu darayda xoog badan usi yeela saddex xoog wey markaas maxaa yeelay qadima alustaadu marka hore ma adan dhihin qadima alustaadu dad ficil iyo faacil isticmaasho tawkiid oo dhan kuma jiro laakiin markaa tidhi alustaadu qaadimu oo jumlada ismiya ka dhigta waa tawkiid jumlada ismiyadaada tawkiidaba marka dambood ina ku darto tiri ina alustaada qaadimunna tawkiid labaad wey mar saddexaadaad ku darinoo in alustaada laqaadimu la ibtadaad ku darta duu intaa shakiya waxaa leeda wallah ina alustaada laqaadim afar intaas kadib hadduu muraan ku jiro iyuu waqti kaalama mucaarad wey ama waa jaahil aan luqada waxba ka garan athani xarafka nuuca labeeya dhe athani nuuca labeeyaa inna ina weeye wa ana ana weeye lit lita'kiidi lita'kiidi waayo litaakiidi adkayn xalay u sugnaadeen takiid takiid muxuu noqday taqwiyat lmacnaa fi dihni saani waa inaad macnaha aad sheegaydo aad wax adag uga dhigto qofkan ku dhegaysanaa maskaxdiisa inaad ku adkaydo wey saasaa loola jeeda labadoodu tawkiidkaasay faa'ideeyeen wa laakina laakina weeye lilistidraaki haleelid xalay usugnaaday istidraag ama ka daba tegid war la sheegay in laga daba tago ay faa'iide laakinadu war aad sheegtay inaad ka daba tagto ku noqon ah, inaad ka daba tagto taasay faa'iidaydaa waa kaana kaana weeye litashbiihi isku ekaysiin xaa u sugnaaday kaana waxa weeye min adawaati tashbiih ay ka mid min adawaati tashbiih ay ka mid taho laba shayaa layskugu ekaysiiyaa tashbiih ayay faa'iidaydaa awi dhanni ama malay faa'iidaydaa waa laba macno tashbiih waa faa'iidaydaa ah, tashbiih ay faa'iidaydaa marka isimkeedu jaamidka ya danniyay faa'iidaydaa khabarkeedu hadduu mushtaq noqdo tashbiih ayay faa'iidaydaa isimkeedii khabarku labaduba waa jaamid markay tashbiiha faa'iidayna badanaad sidaasaa qaaliba khilaafaa ku jire marka khabarkeedu uu noqdo mushtaqna danniyay faa'iidayne dann ayay faa'iidayne khabarkeedu markuu mushtaq noqdo laba macno marka walayta layta litamani ayuu sugnaaday walayta layta wey litamani xaalo u sugnaaday jeclaysi waa iska wax jeclaysi un ah, jeclaysi oo laba u qaybsamaayo dalabun maa la damac fiihi ow maa fii cusrun labadaasay noqone wa lacala lacala saddex macno u keenay sooma jeedeen wa lacala lacala weeye litaraji rajayn xaalay sugnaatay ko aw ilishfaaqi ubiqid qofaad u baqayda in dhibaata ku dhacdo aw saddexdaas macnay faa'iideyda tacliilkana ugu badan qur-aanka dhexdiisa fayansibna fayansibnana ee faacilka waxaad u celid fayansibna faacilka waxaad u celidaa adawaaddi lixdii adawaaddeedan soo sheegnay fayansibna waxay kor dhigaan adawaaddaasu almubtada mubtadaha isman ism xaal wahay ismkoo lahun adawaadda usugnaaday wa yarfacna way godaan alkhabara khabarka khabaran khabar xaal wahay khabarkoo lahun adawaadda usugnaaday oo maxay u caalam falayan waa xuruufi waxa weya lishibhin alficla ficilkay shabahaan ficilkay shabahaan saddex dhinacay ka shabahaan fi lxukmi fi lxukmi waalwasni waalcamali waxay ka shabahaan xagga w xagga xukunka waa ka shabahaan oo ficil maadi yubna cala alfatxi adawaadan lixdaana kullahaa tubna cala alfatxi fatxa lagu bineeya inna anna laakina kaanna layta lacalla aha marka yubna cala alfatxi marka xagga xurumka waxay ka shabahaan ficil maadi oo fatxa lagu baneeya xagga wasnigana ficilay ka shabahaan oo qayb ka miduhu waa hulaaثi ina fiiri anna waa hulaaثi leyta waa hulaaثi saddexdaas waa hulaaثi ko ficil hulaaثi waa noqda wasinkaas waa ku yimaad qaar ka midana waa rubaaci laakina fiiri laakina waa rubaaci maya maya waa khumaasi laakina laakina waa khumaasi ayadu ficilka maadigana waa ku yimaadaa khumaasi ficilka waa ku yimaadaa kaana iyo lacallana waa rubaaci marka intii uu ficilka maadiga ku imaajin wey hulaahi rubaaci khumaasi xagga wasniga marka ficilkii ka shabahe ficilkii ka shabahe xagga camalkana ka shabaha lianna alficla yarfac wa yansib yarfacu lmubtada aw naaib alfaacil wayansib mafcuula ayaguna sidiio kale camal khalaas marka ficilkiyay shabaheen fi lxukmi walwasni walcamali saddexday ka shabaheen mar hadday saddexda ka shabaheen sidiisio kale u camal faleenoo fayansibna wayarfacna marka sharx athani nuuca labeeya athani nuuca labeeya haanigaasoo min nawaasiq lmubtadai walkhabari khabarka iyo mubtadaha kuwa nasaqa ka mid ahaaday maladii kii weeye yansibu lisma isimka kordhigaa wa yarfacu lkhabara khabarkana goda ahaani midka labeeya haanigoo min nawaasiqi lmubtada'i waalkhabari mubtadaha iyo khabarka kuwa nasaqa ka mid ahaaday maladii kii weeye yansibu lisma isimka kordhigaa wa yarfacu lkhabara khabarkana goda wa huwa maagaasuu sittatu axrufin xarafyaalo lixa weeye ina weda wa ana weeye wa macnaahumaa inna iyana macnahoodu atawkiidu adkayn wey tawkiid ay faa'ideeyaan tawkiid ay faa'ideeyaan labadoodu saasay isku waafaqsan yihiin waxna waa isku khilaafi doonaane taquul waxaad leedahay zaydun zayd qaa'imun kii taagan wey hadda tawkiida ku jira zaydun qaaimun maxayna waa jumla ismiya uma tudkilu waad gelini hadduu shaaki yahay qofku shakisan yahay layskama geliyo ha layskama geliyo ma banaano iyagoon qofkan shaki iyo taradud ku jirin inaad ina iska gelido ah, maalan waa in adeerka ninkaanu inaka ibnu cami ad leedahay inaka inaka ibnu cami aad iska leedahay mawaaa leedahay waxaa leedahay anta ibnu cami ad leedahay ma banaan inaad tidhahda inaka ibnu cami shaki ba keena isba ogya in adeerka inuu yahe ah, waa in adeerkaa soo maaha waxaa leedahay anta ibnu cami khalaas ma dhigi kartid inaka ibnu cami adiga in adeerkaya exa adeerkeen kule isla toge buu ogahay ha wax shaki keenay oo aad adeygan u gelinayda xayd laakiin waxaa la yidhi hadduu kula dhaqmo qaab aan walaal ka suurtaabin oo aan qaab walaal u dhaqmin markaas waad dhihi kartaa inaka ibnu cami war adiga in adeerkaya say saas u dhaqmay sidaanu si walaal u dhaqmo maahani waay marka intaba waxaa ini dhigay maxamed xidin cabdilxamiid inaan marka hore la gelayn markaan dambena la geli karo so uma jeedo inna iyo waanna weeye wa macnaahumaa inna iyo anna macnahoodu atawkiidu adkay weeye taqulu waxaad leedahay zaydun zayd qaa mid taagan weeye uma tudkilu kadib waxaad geline uma tudkilu inna ayaad geline calayhimaa mubtadaha iyo khabarka ah, oo anna iyo inna ad mid leeda ah, uma tudkilu waad geline ina calayhimaa cala mubtade waa khabar mubtadihii khabarkeed gelinay zaydun qaa'imu soo ma ahayn ina zaydan qaaimun ana zaydan qaaimun aad leeda uma tudkilu waad geline ina halkaad geline calayhimaa cala mubtade waa khabar mubtadihii khabarkaad geline maxaa loo gelinaa lita'kiidi lkhabari khabarka la adkayntiisa khabarku inuu isimka usugnaadaa la adkayna khabarku inuu isimka usugan yahay aad loo adkayna litakiidilkhabari khabarka la adkayntiisa iyo wa taqriirihi taqriirilkhabari khabarka la sugidiisa fa taquulu waxaad leedahay ina zaydan zayd qaa'imun mid taagan weeye saasaa leedahay wakadalika sidaasoo kale anna iyo ahaaday annana waa sidoo kale annana waa sidoo kale oo waa aadgelinaya mubtadiya khabarka farqiga udhexeeya kubara marka labadooda farqiga udhexeeya farqiga udhexeeya anahaa anada anadaan celin ilaa laakin anahaa anada laabudda waxaa laga maarmaan ah an yasbiqaha inuu ka hormaro kalaamun hadal weyn kalaam ka horeeyo ee kalaamka lagama bilaabi karo lagama bilaabi karo anna lagama bilaabi karo sababta keenaydana waxay tahay jumladan ismiyada markii hore intaan inna iyo ana gelin oo iska jumla boos jumlayna taalla ina haddii la geliyo inadu jumladnimadu waxba ka bedelmaya sidii jumla iskaga ahaana laakiin anna marka la geliyo mufrada jumladu isku bedeli ila masdera laga dhalaalaahe anna marka la geliyo mufraday isku bedeli jumladii o dhan mar hadday mufrad isku bedeshay mufrad keligiis haddi meel ma istaagi karo wuxuu kalaam ku noqduu rabaa waa inuu mubtada noqdo oo khabar la helo waa inuu mafcuul noqdo oo ficliya ka horeeyan faacil waa inuu faacil noqdo oo ficil ka horeeyo waa inuu naab faacil noqdo oo ficil ka hore mufradu noqona ha mar haddii jumlada ismiyada aan na ay soo gasho waxay u bedelay mufrad mufrad keligiis marka meel ma istaagi karo ee wuxuu rabaa wixii uu ku kaamil noqon laha ku noqola laha saas darteeda waa in ka horeeyo kalaam waa inuu ka horeeyo ilaa laakine annahaa annada laabudda waa laga maarmaan an yasbiqa inuu ka kalaam wadalika mithaalkiina ka qawlika waa hadalkaaga oo kale oo aad tidhaahdo balaaqani waxaa isoo gaaray ana zaydan qaaimun ana zaydan qaaimun qiyaamu zaydin ahaa ana zaydan qaaimun qiyaamu zaydin aad iska leeda zayd istaagidiisa isoo gaaray faacila iska noqeen eh, ya may haddee horay laga keenayo meesha kuma qorno ha balaaqani inta qaadadeed soo laguma dhihin wa ana kadalika ana waa la midtoo zaydun qaaimun anaa lagalaa ma lagu yidhi haya laakiin waxaa lagu yidhi balaqanii ka hormari haye hadda isku raakib intii odhan isku raadso balaqanii ana zaydan qaa'imun ay isku noqeen balaqanii qiyaamu zaydan a xaasilku noqoa haye o acjabani ah, acjabanii waxa iyaabgeliyey ana zaydan qaa'imun qiyaamu zayd zayd istaagiisa cajabgeliyey oon la yaabay iyo wa naxwa dalikaad leeda ah, ka qawlika aad tidhahda balaqanii o acjabanii aad wan aw naxwa dalika aad tiraado aha qowlka ku cada ee iska nas walaakina weeye ah, sittatu axrufin weeye ina iyo waana weeye walaakina wey halkaasay ku cadfanta wa macnaahaa laakina macnaheedu alistidraaku haleelid weeye ama kadabategid istidraag waxay tahay kelimad aad tiri aad isleedaha ama qalad loo fahmaa markaasaad ka dabategay oo caddaynay intaas weeye istidraagu istiraagku waa ka daba tegid hadal adigu aad tiri aad waxaad is leedahay sida uu yahay si aan ahayn amaa loo fahmaa markaasaad inta hadalkii ku laabato aad cadayn u siyaadinay istidraaggu waa noocaas hadal adigu aad tiri aad waxaad is leedahay sida xaqiiqadiisu tahay si aan ahayn amaa loo qaataa oo loo fahmaa waad ka dabategi hadalkii marka ah, intuusan fakan oon dad si kale u qaadan markaasaad cadayn u siyaadinay istidraag waa saas walaakina laakina weeye wa macnaaha laakina macnaheed alistidraagku haleelid ama ka dabategid wey hadalkii laga daba tago asagaa kuu fasil istidraagii wa huwa istidraagu tacqiibulkalaami waa hadalkii oo laga daba tago hadal awel aad tiri oo laga daba tago maxaa looga dabategaa birafci maa shay in la suuliyo yutawahamu la malaynaa hubuutu inuu sugan yahay shay dadku ay u qaadahay inuu sugan yahay aad rabta inaad suulido ow nafyuhu ow amase bihubuuti maa shay in la sugo yutawahamu la malaynaa nafyuhu inuu anfisan yahay labadaasaad mid uga daba tegay wa huwa istidraagi tacqiibulkalaami waa hadal in laga daba tago maxaa looga daba tegaa birafci maa shay la suulintiisa yutawahamu la malaynaa hubuutu sugnaanshadiisa xugun iyo macno loo malaynaa inuu sugan yahay aad rabtaa inaad suulido ow amase bihubuuti ma shay la sugidiis yutawahamu la malaynaa nafyuhu in la anfiyo anfoomay ah, intaasoo inaad ku darsataa xaashiyadaa kugu darayde ow ow hubuuti maa yutawahamu nafyuhu saas daadan iskugu rakibo weligaa fahmi maydo hadalka waxaa looga dabatagaa laba arrimood mid shay loo malaynaa inuu sugan yahay aa la rabaa in la suuliyo oo inuusan sugnayn lagu baro ama waxaa looga daba tegaa arrin dadku u malaynayaan ah, arrin dadku u malaynayaan inuu anfoon yahay ala ah, suga oo le war ma anfoomo ma maqna yuqaalu waxaa la leeyahay zaydun zayd caalimun caalim weeye fiiri zaydun zayd caalimun caalim weeye hadda fiiri zaydun caalim waxay mihaal u tahay tacqiibulkalaami birafci maa yutawahamu hubuutu caalim haddaad u sheegtay waxaa la malaynaa qof saalix oo suuban inuu yahay fayuuhimu wuxuu moodsiinaa daalika qowlkaas yuqaalu masterkeeda u celi fayuuhimu wuxuu moodsiinaa daalika qowlkaasu annahu zay saalixun mid suuban inuu yahay mar hadii caalimi lagu sheegay lianna simata alcaalimi asalaaxu calaamad waxa u ah suubanaan caalimka ah, lianna simata alcaalimi asalaaxu marka caalim haddaad tidhi qof suubana durbaba loo qaadaa marka fiiri waxaa hadda aad latawala tawahumaa salaax un u sugan yahy kaasaa la tawahumaa kaasaad rabtaa inaad cafido marka markaasaad ka dabatega waxaad leedahay fataqulu waxaad leedahay laakinahu zaydku faasiqu kutubaxoor u ah waa geed kutubaxoor aho diinka uu bartay aan waxba ku dhaqmi fiiri marka hadalkii inta ka daba tagtay arin la malaynayo inuu sugan yahay ad anfiday ah, arrin la malaynayo inuu sugan yahay aada anfiday ah, waa anfine wa taqulu waxaad leedahay tamna waa maxay waa bihubuut birafci lkalaami waxa weeyaan rafcu lkalaami bihubuuti ma yutawahamu nafyu ah, tacqiib lkalaami aan rabaa cafan tacqiibu lkalaami hadalkiyaa laga daba tegaya bihubuuti ma yutawahamu nafyu si loo sugo arrin dadku u malaynayaan in la anfinayo arrin dadku u in la anfinayo si loo sugo tacqiibu lkalaami bihubuuti maa yutawahamu nafyu waa kan miaalkeedi wa taqulu waxaad leedahay maa zaydun zayd shujaacun geesi ma ahan maa tamiimiya waa maa maa zaydun shujaacun fiir ma camal fale day xijaasiyatan maxay dhihi zaydun shujaacan ay dhihi Ah. marka iska tamiimiy shuruudii dhan waa ofsatay mana camal falin maa zaydun zayd shujaacun geesi ma aha marka geesinimo hadii laga anfiyey fa yuuhimu wuxuu moodsiinaa dalika qowlkaas annahu zayd laysa bikarimin inuusan deeqsi ahayn inuusan deeqsi ahayn oo nafta siduu u diiday inuu bixiyo maalkan u diido maxaa dadka waxaaba la yidhi maalka iyo nafta maalkayba jecel yihiin waa khatar maalku mar hadii la yidhi naftiisa waa ku baqiilaa waxaa layihi liana simat aljabaani albukhl qofka jabaanka fulayga calaamad waxa u aha layihi bukhl oo sidaas uu naftiisa ugu dhegan yaho goobaha dagaalka uga celiyo sidaasuu maalkan ugu dhegan yahaale mar haddaad tira marka waa fulay khalaas ha ka sugin wax bixin liana simat aljabaan albukhl aa layidhi sidiisabaa fulay waxaa calaamad u ahaa layihi bakiilkinimo kama harto wadnuu raba wadno uu ku male Ah, wadna uu ku bixiyo male nafta siduu ugu dheganyah maalkan ugu dhegany markaasa mar haddaad tii waa geesi ma ahan fulinimo ku sheegtay isla markii waxay dadku moodayan inaad ka anfaydo deeqsinimo ah. markaasaad ka daba tege si arrintaas la mooday inaad anfaydo ad aad tirahdo maya ma anfina waa suganta arrinta deeqsinimadu waa usuganta mar haddaad fulinimo ku sheegtay deeqsinimo inaad ka anfaydaa loo qaadana marka inaadan anfayn uga daba tegi hadalka fayuhimu wuxuu moodsiine daalika warkaas annahu zayd laysa bikarimin deeqsi inuusan ahayn lianna simata aljabaani albuklu fataqul waxaa leedaha laakinahu kariim saasay tahay laakin waa deeqsi haddana ilaahay laba balaayo iskaguma darino mar hadduu wadnaha la yahay oo wadnuhu suuf yahay laakiin maalka waa quura had leeda maalka waa quura maalka waa quura maalka waa quura wa kaana kaana litashbiih usugnaaday wa kaana kaana weeyadhe wa kaanadu waxay ku cadfantay fiiri wahuwa wahuwa maagii oo haanigii sitatu axrufn weye ina weeye wa ana weeye walaakina weeye wa kaana weye saas isgu cadfayin litashbiih wa kaana kaana weye litashbiih xaal usugnaaday tashbiih ah. laa yariha ila mushabah ayada waxay caan ku tahay mushabah la xidhiirsada ah, kaafta yaa la xidhiisan jiray mushabah iyo mushabah biig kaafta yaa la xidhiirsada mushabaha iyo mushababiga mushababiga la xadhiisada saydun kalbatri fir mushababiga la xadhiisada ayada laa yaliha ila mushabah mushabah bisa la xadhiisada ayada kaanadan laa yaliha ila mushabah litashbiih xaalay usugnaatay wadalika mihaalkii ka qawlika waa hadalkaa tidhaahoo kale kaana zaydan zayd asadun libaax oo kale wey kana zaydan mushabihiya la xidhiir soo ma jeedin asadun libaaxa kore tashbihay faa'ideeda awi dhanni marka goormay tashbiih faa'ideedaa waa marka uu qabarku jaamidka ya ahay qabarkeedu markuu jaamid marka kale waa la isku xistaahay khilaafaa ka jira maxamed muxidiin cabdixamiid ka raaji marka kale khilaafaa ku jira marka qabarkeedu uu mushtaq noqdo ma faa'iideyda tashbiih mase ma faa'iideydo khilaafaa ku jira markaana la isla ogoliy awi dhanni macno labaadoo kaana faa'ido wadalika mithaalkii ka qawlika waa hadalkaaga oo kale tidhaahdo kaana zaydan zayd kaatibun qoraayaadba moodaa waa kanaa kaana zaydan zayd kaatibun qoraayanba u malayna anugu waa daniga le kaana zaydan zayd kaatibun qoraayanba u malayna anugu danigay faaideyna mar haddii khabarku mushtaq noqdo khabarku hadduu mushtaq noqdo walayta layta waya litamani xaal ay usugnaatay jeclaysi tamaniyay faaideyda layta maxaa la idhaha tamani wahuwa tamanigu dalabu maa shay in la damco weeye laa damaca wax damaca fii dhexdiisa uusan ku sugnayn wax in la damco oo mustaxiila macnaha damac male waxaa loola jeedaa shay aan dhicda karin ah, shay aan dhici karin wadalika mithaalkii ka qowli shayki waa duqi hadalkiisaoo kale duqii yidhi layta shabaaba allah dhalinyaranimo yacuudu yowman maalin hadduu iisoo noqo lahaa oo fa uhbirahu aan uga waramo bima wixii facala lmashiibu duqnimada waqtigeedu igu sameeyey marka fiir hadda wuxuu dancaa markuu duqoobo tabaru ka idlaatay kadib inuu dhalinyaro iyo xoog helo marka waa shay mustaxiil ah, kaasaa la ihahdaa tamani kaasaa la tamani ow maa fiihi cusrun ama waa in la danco wax suurtagal oo mumkin ah laakiin culays ku jiro ah, wadalika mithaalkiina ka qowlilmucdimi waa faqiirkii warkiisii oo kale mucdim waa isim faacil faqiir wey mucdinkii alayis ee quustay xoola ka quustay oon xabadhayn a wuxuu leeyahay layta lialla hadduu ii sugnaa lahaa qindaaran dibi maqaarkiisoo dahaban oo dahab hal dibi maqaarkiisoo dahaba baan heli lahaa uu leeyahy dibi maqaarkiis oo dahab ah layta lialla hadduu ii sugnaa lahaa qindaran dibi maqaarkiisoo mina dahabi dahab kawar waana hadda qadadii ugoyday qadadii ugoyday markaas wuxuu raba hal dibi maqaarkiisa dahab laga buuxiyo uu rabaa qindaaran ama kun dinar iska dhig kun dinar kun dinar waa meeqa ma taqaan waa afar kun iyo laba boqol iyo konton garaamo dahab kun dinar afar kun ku dhufo adiga halkii dinar waa afar garaam iyo rubac so afar kun laba boqol iyo konton garaamo dahab maaha intaasuu rabaa qadadiina ugoyd hmm marka suurta gal wey ilahay wax ku culus male meelaha god qashin qoda inuu b dahabka dul dhaca dhacdo sooma godqoshan meeshaa nooga qod inta reer yidhahdaan waxaa dhacday meel ku aasa inu iska helo oo dhagxana ila dahabka asligiisa waa dhagxaan dhulka ku jire dhulka laga qotaa oo yidhahda qashinka iska hadda kadib aniga idin qodi maaye danihiina qabsada waaya marka labadaas waxaa la labadaas bisa loo isticmaala leyt shay mustaxiil ah iyo shay shibul mustaxiila labadaasa loo isticmaalo ma loo isticmaala la yidhi shay waajiba ah, ma dhici karto inaad tidhahdo layta qadan yaji alla berri hadduu imaalaha ee eh, berri inuu yimaado waaba qasab layta qadan yaji ma banaan carabiba maahna ma loo isticmaalo shay oo ay waajiba tahay inuu imaana waajib waxa loola jeedaa laazim ma loo isticmaalo waxaa loo isticmaalaa shay naadir ah iyo shay mustaxiila ah walacala lacala weeye litaraji xaalu sugnaaday wa huwa tarajixa la yidhahdaa dalabulmaxbuubi shay la jeceliy oo la dalbo weeye maxbuubkaasoo almustaqrabi la dhawaysanaa xusuulu soo xasilidiis fiiri laytadi iyo iyada farqiga udhexay fiiri tamani wuxuu ahaa dalabul dalabun maa laa damac fiihi ow maa fi cusr shayga qofku waa jeclaa laakiin ama mustaxiilu ahaa amase wuxuu ahaa shay oo fiihi cusrun culays ku sugan yihi laakiin fiiritan shayga waa la jecel yaha lacalla loo isticmaalaa laakiin waxaa la rajaynaya deg deg in loo helo farqiga udhexeey waa intaas waa lacalla litaraj xaal usugnaaday wawa tarajigii dalabulmaxbuubi mid la jecel yaha la dalbidiis weeye maxbuubkaasoo almustaqrabi la dhaweysto usuulu soo xasilidiisa wadaalika mithaalkiina ka qawlika waa hadalkaago tidhaahdo lacalla llaaha allah wuxuu mudan yarxamun inuu in naxariisto waa la rajaynaya naxariista alle waaweynta ow lilishfaaqi u cabsasho xaalay u sugnaatay ishfaaqu waa qof ad u cabsada dhibata ku dhacdo ishfaaqu waxa wey alishfaaqu waxa laha ashfaqtu calayhi bimacnaa khiftu calayh sijaaciga kudhigayo ha khiftu calayhi waan u baqayn ishfaaqu waa u ha qof inaad u cabsato wa huwa waa kanaa waa kuu sharxayba wa huwa ibnu hishaam waa sharxay wa huwa ishfaaqu tawaqucu lmakruuhi mid la neceb yahay shinsigiis wey waxaa la shinsana macnaha waxaa la rajayna inuu dhaco mar dhow wax la neceb yaho laga naxayo ah, wax laga naxay ah, ayaa la suga inuu mar dhow dhaco wa huwa ishfaaqi tawaqucu lmakruuhi kula neceb yahay shinsigiis wey la shinsado wadalika mithaalkii ka qawlika waa oo kale oo aad tidhaahdo lacalla zaydan zayd waxaa la arkay halikun mid halaagsamo inuu ahaado inuu halaagsamo saasan ka cabsana ah macnaha waxaad maqashay arrin qatar inay kusoo fool leeda lacala zaydan haaliku aw litacliili cilayn xaala u sugnaata lacaladu taliil tacliil ay faaideen wadalika mihaalkii ka qowlihi tacaala waa ilahay hadalkiisa oo kale ilaah uu yidhi faquulaa muuse iyo haaruunow dhaha lahu lifircawna fircown waxaad ku tidhaahdaan qawlan hadal qowlkoo layinan jilicsan lacalahu yatadakaru waa la rajaynaa maaha la rajayn lacalahu yatadakaru likay yatadakara inuu weensamo darteed idinku iskaga idhaahda ha inuu weensamo darteed u idhaahda maahan waa la rajayna ey likay yatadakara nasa waxaa caddeeyey calaa dalika tacliil inay faa'ido lacalla alakfashu indha yare indha yaraa yidhi waa faaideyda waa faaideyda waa faaideyda lacalla waxaanay tarajiyay faaideyda lacalla shay mumkin ah loo isticmaala iyada maxaa looga jawaabaa fircoon oo yidhi lacalli ablugu asbaaba asbaaba samaawaati ha ii dhis guri dheer ha qaaruunow ii dhis hamaanow hamaanow guri dheer ii dhis lacalli waxaan mudanahay ablugu asbaaba asbaaba samada wadooyinka barsamada inay gaaraan aad dhici kartoon rajaynaya waxaa loo yidhi wax meel dhow inay la gaaraayo la rajaynaya aloo isticmaalaa waxaa la yidhi ilahi wuxuu noo sheega waa hadalkii gaalkii fircoon ahaa gaalkaana cinaadkiisa iyo jaahilnimadiisa Ah, wuxuu aad u rajaynaya inuu si fudud ku gaari karo samadan albaab wadooyinkeeda ha isaga ictiqaadkiisa yaa naloo sheegay ma arrintu waa ictiqaadkiisa isagu saasuu ictiqaadsana arrin uu isleeyahy mar dhawaad gaaraheeda samada albaabadeeda isla haddii wax yar haamanguri taago oo daqiida la saaro dho ood ku booda samada uga sii boode albaabadaad soo marmaray ilahan bal muuse sheegayo leey ilah ko jira soo diray oo yidhi caabuda bal aad ka soo firfirid marka isaga cinaadkiisa iyo jaahilnimadiisuu rajaynaya marka waa noocaas maxamed muxidiina inin sheegayo macnahaas wallah subxana wa tacala aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed